بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب قسم الصدقات zakooyinkii qaybintoodii ayuu kitaab yahay asadaqaat halkan waxaa looga jeedaa zakawaat zakooyinkii baa looga jeedaa yacni qaybinta loo qaybinayna waxaa looga jeedaa dadkii mustaxiqiinta ahaa ee mutaysanayay in loo qaybiyo amaa sadaqadii tadawuca ahayd ee aan waajibka ahayn mualifka fasalka u dambeeya baabka ayuu kaga hadli doonaa waayahay sadaqaat buu mualifku yidhi ee sadaqa muusan dhihin maxaa yeele ilaahi subxaanaه wa tacaala ayaa sidaa ka cabirayo bisiiqaة اljamci inama sadaqaatu lilfuqaraaءi wاlmasaakiin ilى akhir اlaaya midda kale sadaqaadku ama zakawaadku way anwaac kala duwan oo lacag iyo firi iyo waxyaaba kala duwan bay iskugu jirtaa waxa sadaqa loogu magacaabana waxaa lihi liishcaariha bisidqi baadiliha yani waxay dareen gelinaysaa qofka bixinaya inuu run sheegayo iimaankiisa ka run sheegayo kitaabkan qasm sadaqaat alimaam اlmusani iyo fuqahada badankood halkanay ku sheegeen oo waxay ka dambeysiiyeen qasma qasm اlfay wاlhaniima ayay ka dambeysiiyeen musanifkuna kitaabkiisan sidaas ayuu ku raacayo halkan uu ku xusay maxaa yaele fayga iyo haniimada iyo zakadaba intoba imaamka ayaa uruuriya alimaam shaafici laakiin radi allahu tacala canhu ku sheegay fii kitaabihi alm fi aakhiri kitaabi zaka markuu zakada ka hadlay ayuu qasbi sadaqaatna xusay culummada qaarna way ku raaceen arrinkaas uu ka mid yahay musanifka alimaam nawowi kitaabkiisa alrawda sidaasaana ansab ah sadaqada ama zakawaadka qaybintooda in lagu sheego fi kitaabi zaka ayaa habboon kitaabkan kitaabka laga soo gaabiye almuxarar wuxuu ku furfurtay kitaabkan qasbi sadaqaat qowlka ilahi u hi inama asadaqaatu lilfuqaraءi wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati quluubuhum wafi الriqaami wاlghaaribiina wafii sabiili اllahi wabni الsabiili fariidaة min allah aayaddaasuu ku furfurtay markaa kadib uu axkaamtii sheegay saasaana ficlan mualifku inuu yeelo lakiin mualifku aayaddii uu ka xadfayo asnaaftii sideedda ahayd ayuunbuu xusay asnaaftaas ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ku xasriyey adaat inama inama asadaqaatu adaaddaasna waxay tusinaysaa in sideeddaa uun sinfi zakadii lagu bixinaya cid kale aan la siin karin sidaas ayay ayaddu tilmaamaysaa lakiin culamadu waxay isku khilaafeen un in sideeddiiba la istiicaabayo inaan la istiicaabeen midda kale aayadda kariimka ah asnaaftii sideed ahayd afar iyo afar bay u qaybisay afarna waxay ka cabirtay laam inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati quluubuhum afartaa laam baa laga cabiray afarta dambana i baa laga cabiray wa fi riqaabi wاlghaarimiina wa fii sabiil اlahi wbni sabiil afarta dambana waxa weeyaan i baa laga cabiray maxaa loo kala duway afarta laamta laga cabiray tamliik weeyaanoo ayagaa iskale say doonaan bay ka yeelayaan faqiirka waa la milkisiinaya miskiinka waa la milkisiinaya kuwa macaamiliinta waa la milkisiinaya almualafatu quluubahum waa la milkisiinaya ayagaa iskale say doonaan bay ugu tasarufayaan laakiin afarta dambe ee riqaabtii iyo kaarimiintii iyo fii sabiillahi ibni sabiilkii afarta ayagu waxa weye qaradkaas loo siinayo ee inay deynta iskaga bixiyaan ah, ama duulaankii inay ku qaadaan ah, ama inay safarkii u adeegsadaan ama addoonkii inuu eh, de amwaalilkitaab iskaga bixiyo unbaa um loo siinaya hadday ku bixin waayaan waa laga so celinaya si noo imaan doonto insha allahu tacaala marka tamliig ma ayaga toodu waa in qaradkii loo siiyana u isticmaalaan wey waayahay wuxuu idhi mualifku raximah اllahu tacaala sideedii sinfi asagoo tilmaamaya tartiibka aayadda ay ku sheegtana ku soconaya oo kaga bilaabaya faqiirkiiba wuxuu idhi alfaqiiru faqiirkii man qof weeye laa maala lahu xoolo aan lahayn walaa kasba xoogsin aan lahayn maalka iyo kasabkaasoo yaqacu ka dhacaya mowqican meel min xaajatihi baahidiisa walaa yamnacu lfaqra faqriga diidi maayo maskanuhu gurigiisa wa hiyaabuhu dharkiisa wamaaluhu xoolihiisa alghaa'iba ee ku maqan fii marxalatayni laba geedi socod ama laba maalin socod wlmuajalu iyo xoolihiisii daynta ahaa wlmuajalu wadaynuhu dayntiisii faqrigiisa diidi maayo almu'ajalu ee madalaysnayd oo qof kale uu ku lahaa wa kasbun iyo shaqo laa yaliiqu bihi aanu cuntamayn faqiirkii zakada ayuu halkan mualif ku tacriifinaya wuxuu idhi waa aan xoolo lahayn iyo xoog sitoona xoole iyo xoog sitoona ma leh kifaayadiisa iyo xaajadiisa meel ka dhacayo bimacnaa qofkan laba mid weeye waa qof aan waxbaba haysaninba caydh ah oo dagaag ah qofkaasi waa faqiir waxaa kaloo faqiir noqon karaa qof waxoogaa xoolaha haysta laakiin xoolahaasi kifaayadiisa iyo baahidiisa waxba ka tari maayo tusaale ahaan hadduu u baahdo toban dolar maalintii wuxuu heli karaa laba dolar amba saddex dolar amba afar dolar wax nis ka yar buu helaya wax nis ka yar buu helaya marka qofkaas faqiir baa la yidhahdaa faqiir ayaa la yidhaahdaa haddii uu mushahar qaato xataa mushaharkii bisha kala barh gaari mahayo oo dayn buu ku kabaya waad fahamta sooma qofkaasi faqiir ayaa la yidhaahdaa waayahay marka xaajadiisa lagu sheegi waxa laga wadaa cuntadiisii iyo labiskiisii iyo hoygiisii asaga iyo reerkiisii ama xaaskiisii asagoon israafna aan samaynaynin dad qaar baa xoolaha ku israafa taqtiirna aan samaynayno cunahaas qabanaynin oo dee isku ciriijiyay nolosha si dhexdhexaad ah u adeegsanaya xoolihii markaa xaajadiisii ma daboolayso oo boqolkiiba konton wax ka yar ayuu helayaa qofkaasi waa faqiir waaya waxaa lagu yidhi maal iyo xoog sitoona bimacnaa qofkan xoolana ma haysto xoogsina ma haysto hadduuna xoolo haysanin laakiin shaqa u haysto xirfad xirfaddaas ay baahidiisa ku filanta qofkaasi waxa weeye aqiir ma ah faqiir ma ah sidoo kale haddii yani uu shaqo haysta laakiin shaqadaas waxaa u diidaya xanuun amaba shaqo uu shaqayn lahaa laakiin cid shaqaalaysiisa oo shaqo siisa ayuuna helaynin waa baagamuudo ama shaqo uu helaya laakiin shaqadaasi oma cuntanto oo sharaftiisa iyo maqaamkiisa oma qalanto tusaale ahaan qofkani waa qof cilmile wax soo barta jaamacad buu dhammeeyey dee shaqada kuuliga ayaa mutawafiroo la helaya kuulina ma geli karo waafahanta soo maaha nin mutacallim oo jaamacad soo dhameeyey kuuli ma noqon karo marka oma qalanto oma cuntanto laakiin shaqadii maqaamkiisa u qalmaysay ma helayo ama shaqo wuu helaya laakiin shaqo xalaala ma ah waa shaqo xaaraan ay ku jirto intaasba waxa weeyaan faqiir ayuu noqonaya faqriga diidi maayo hoygiisa hadduu guri leeyahay aqal buu leeyahay aqalkaas uu leeyahay ee ah, diidi maayo inuu faqiir yahay sidoo kale hadduu dhar quruxsan haysto iyo maryo dee u qalma isaga waxa wey faqrigiisa diidi mayso xataa hadday maryuhu fara badan yihiin hadduu xoolo leeyahay sidoo kale laakiin xoolahaas ay ka maqan yihiin fii marxalatayn yani waxa weeye laba maalmood in loo socdo ayay ku maqan yihiin xoolihiisi taana faqrigiisi diidi mayso sababtoo ah dee xoolahaas aan gacantiisa ku jirin ee meel fog ku maqan wax ay u gelayaan ma jirto qofkan wuu baahan yahay iminka sidoo kale haddii uu qof dayn ku leeyahay dayntaasina ay madalaysanta lacag fiican oo door ah ayuu qof ku leeyahay laakiin lacagtaasi wakhtigeedii lama gaadhin sanad kadib ama bil kadib ayay eh, muddadeedii soo gelaysaa daynta ka horeysa qofkan wuu baahan yahay eh, marka waa faqiir amba wuxuu helay kasab aan u qalmayna saan hore tilmaanay kasab aan u ayuu helo muradiisi wax u dhimaya waayahay qofkaasi faqiir ayuu noqonaya wuxuu idhi alfaqiiru faqiirkii man qof weeye laa maala lahu wax hoola aan lahayn walaa kasba iyo xoogsi maalka iyo kasabkaasoo hadduu maal iyo kasabba leeyahay labadaba laakiin labaduba wadartooda yaqacu mowqican mowqic aysan ka dhacaynin meel aysan ka dhacaynin min xaajatii baahidiisi macnaa baahidiisii wax quman oo la taaban kara kama tarayso xoolaha iyo kasabkaaba baahidiisa ma daboolayaan walaa yamnacu lfaqra faqrigii diidi maayo maskanuhu gurigiisa wa iyaabuhu maryihiisa wa maaluhu iyo xoolihiisa alghaa'ibu ku maqan fii marxalatayni maalmood in loo socdo wاlmu'ajalu iyo deyntiisii madalaysnayd faqrigiisa diidi mayso wa kasbun iyo shaqo laa yaliiqu bihi aanu cuntamayn hadduu heli karo shaqo aanu untamaynina faqrigiisa diidi mayso oo la dhihi qofkan shaqayso shaqa aan kuu oo dee aan sharaftaada maqaamka u qalmaynin ka shaqaysa la dhihi maayo walow ishtaqala uu ku mashquulo bicilmin cilmi hadduu ku mashquulo walxaal alkasbu xoogsigiina yamnacuhu uu u diidaya cilmigaas fa faqiirun fa huwa asagu faqiirun qof cayra weeye walow ishtaqala hadduu ku mashquulo binawaafili salaadihii binawaafil cibaadaadkii sunnaha ahaa ay falaa yakuunu faqiiran faqiir ma noqonayo qofka aalibcilmiga ah ee cilmiga barashadiisa ku mashquulsan cilmiga lagu sheegayna waa cilmiga shareecada la soco isla markaa qofkan cilmiga inuu barto ay suuragal tahay inuu xasiliyo dadka qaar baa waxa wey cilmiga ilaahay u furay oo hadduu cilmiga ku mashquulo in yaroo kooban cilmiga ku xasilinaya dadka qaarna hadday weligood eh, darsiga dhegaystaan cilmiba heli mahayaan oo cilmiga u xasili marka cilmiga waa loo kala dhega furan yahy loo kala qalbi furan yahay qofkana hadduu cilmi ku mashquulo cilmigiina ay ka suuroobayso inuu barto maskaxdiisu maskax furan oo soo jeedda ay tahay haddii uu cilmigaa uu kaga mashquulo xoogsina cilmigii uusan baran karin isma keenayso inuu xoogsado in cilmi barto marka faqiir ayuu qofkaasi noqonaya sakadii waa la siinaya isagoo daalib cilmi ah cilmigaaga baraa leeyahay ummaddaad ku anfacaysaa waxba ha xoogsanin shaqada iskadaa sakadana qaadana leeyahay maxaa yeele cilmiga in la barto waa fardu kifaayo ummadduuna ku anfacaya qofka xoogsigan markuu leeyahay alkasbiga mnacuuna waxaa kaa baxaya haddii xoogsigii iyo cilmiga ayna isdiidaynin tusaale ahaan qofkan gelinka horena waxbuu bartaa gelinka dambena hee wuu shaqaystaa oo shaqo baartaymu heli karaa dee taasi waa oke waa sida ugu fiican intaad dadka u baahnaan lahayd ama sadaqo aad u baahnaan lahayd dee dadka ka kaaftoonoo waxawey cilmigana baro shaqaysana waaya culamada qaar waxay ku mithaaliyeen i albasiid hazali kitabkiisa albasid wuxuu ku mithaaliyey inuu ka shaqeeyo bilwiraaqa wiraaqa waxaa la yidhahda naskiga kutubta inuu qoro waay hore xirfad bay ahaan jirta hadda xirfaddaas ma jirtee meesheeda waxaa galay madbacadaha laakiin haddii uu ku mashquulo cibaadaad sunno ah qofku wuxuu yidhi anugu aan iska cibaadaysan ilaahay baan ugoy masaajidkaan geli maantoo dhan cibaadaan ku jira kaasi faqiir noqon maayo waxaa leena adeer waxaa weeye ha cibaadaysanin cibaadada ha ku dambaysa inta waajibaadka intaad gudato xoogso oo naftaada ku filow waayo de waxa weyaan cibaadada waa waa camalun qaasir waa camal qof ku kooban cilmiga laakiin waa camal mutacadi midda kale qofku inuu xoogsado oo naftiisa uu ka kaafiyo inuu dadka gacantooda waa ku jira u hunguriyeeyo ayaa ka awlaysan oo ka mudan inuu ku mashquulo cibaadaad sunno ah asagoo markaa dadkii u baahnaanaya oo dadkii gacantooda wa ku jiray hunguriyeynaya had iyo jeer diinta islamkana waxay nagu tarbiyeysaa cizati nafs qofku inuu casiis noqdo uusan dadka u baahanin wuxuu walow ishtaala hadduu ku mashquulo bicilmin cilmi wlxaal alkasbu xoogsigan yamnachu u diidaya cilmiga fafaqiirun fahuwa asagoo faqiirun mid cayra weeye walow ishtaala hadduu ku mashquulo binawaafil cibaadaadkii sunnaha ahaa falaa yakuunu faqiiran faqiir noqon maayo walaa yushtarad looma shardiyo fiihi ay fafaqiiri zakaati e, faqiirkii zakada looma shardiyo azamaanatu naafanimo curyaannimo looma shardiyo wala tacafuf inuu ka dhowrsadana looma shardiyo can ilmas'alati e, dawarsi iyo dadka inuu wax weydiisto cala ljadiidi qowlkaa jadiidka ee muctamadka haddaan qabanno wuxuu ku yidhi faqiirka zakada ee aan soo tilmaannay shardigiisu ma aha inuu curyaan yahay qof naafa ah Eh, asaga oo adimihiisii leh oo de xoog leh de faqiiruu noqon karaa qofkii eh, caaho iyo musiibo inuu qabo maalan dhala'yahay ama dhagala'yahay ama lugala'yahay ama gacmola'yahay shardi ma aha taas sidoo kale shardi ma aha inuusan dawarsanin hadduu xataa dawarsado waa la siinayaa zakadii ilahi subxana wa tacala baa taa inoo tilmaamo wuxuu yidhi wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili wاlmaxruum marka laba sinfi bu ilahi sheego fuqradii ah mid dadka wax weydiista iyo mid maxruum ahoo waa hayru saa'il waa qofkii cafiifka aha ee dhowrsanaa ee la qadiim waxba la siinaynn gurigiisa iska joogay dadka waxba weydiisanayn kaasaa maxruum ah marka nabiga calayhi salatu asalaamna qof wax weydiisiyey midaan wax weydiisaninba sakadii waxbuu ka siiyey iyo qof xataa aan curyaanba ahayn wuxuu idhi walaa yushtaradu looma shardiyo fiihi fii faqiiri zakaati faqiirkii zakada looma shardiyo azamaanatu curyaannimo wala tacafufu inuu ka dhowrsado cala lmas'alati weydiinta dadku wax weydiisanayo iyo dawarsigii cala ljadiidi qowlkan muctamadka haddaan qabana jadiidka ah waayahay wlmakfiyu kii lagu kaafiyey binafaqati qariibin sokeeye biilkii aw amase zawjin zawj biilkii gabadhii lagu kaafiyey laysa faqiiran kaasi faqiir ma aha filasaxi muctamad haddaan qabano qofkii qof qariibkiisa ah oo sokoyihiisa ah uu biilo ama gabadhii ninkeeda uu biilayey faqiir noqon mahayaan labadaaba maalan waxaa weeye waa waalid weladkiisii baa biila ama waa walad oo aabbihii baa biila dee faqiir maha kaas mar hadduu aabbihiiba biilkiisa uu ku filan yahay oo makfi uu yahay oo baahi dheeraad uusan qabin oo wix alle wixii baahida uu qabay oo dhan waalidkii uu daboolayo ama weladkiisu daboolayo kaasi aqiir ma sidoo kale gabadhii aan waxba haysanin laakiin ninkeedu uu biilo ninkeeda inuu ku filan yahay xaajadeeda ayadna faqiir ma aho sekadii la siin maayo la siin maayo laakiin waxaa la yidhi gabadhaas ninkeedu sekada wuxuu u siin karaa un haddii addoon ay tahay la kitaabeeyey sahmi lmukaatab buu ka siin karaa hadday dayn qabto sahmi alhaaribiin buu ka siin karaa hadday mu'alafatu quluubuhum tahay sahmiga mualafadu ka siin karaa hadday tahay ibn sabiil sidoo kale sahmiga ibn sabiilka wuu ka siin karaa waaya ilaa inay la safarta mooya hadday asaga raacayso dee asagaa markaa safarkii ka bixinaya asagaa safarkii dee kharashkiisa ka bixinaya hadday keligeed safartana lama siinayo maxaa yeele markaas dee waaba caasiyadba safarkii way ku caasiday waayahay wuxuu idhi walmiskiinu miskiinkii man qof weeye qadara awooday ama heli karay calaa maalin xoolo aw kasbin ama kasab xoogsi awoodi karay maalka ama kasabkaasoo yaqacu dhacaya mowqican meel min kifaayatihi kifaayadiisii ka dhacaya walaa yakfiihi ase aan kaafinayn waaya mualifku markuu sinfigii koobaad ka soo baxay ayuu sinfigii labaad halkan ka gudagalay oo ah miskiinkii miskiinkii waxa weeyaan buu waa qof xoola heli kara asagu mucdam ma aha marnaba miskiinku wuu dhaamaa faqiirkii xoolo wuu heli karaa ama xoogsi wuu awoodi karaa laakiin xoolaha ama xoogsigaas kifaayadiisii meel way ka dhacayaan laakiin kuma filno bimacnaa dee nisbe fiicanoo kifaayadiisa ah way daboolayaan sida faqiirkaa ah, waa laso yidhi asaga laa yaqacu mowqican min kifaayati u fiirso kanna waa la yaqacu mowqican min kifaayati ka asaga wuxuu heli karo faqiirku wa all w oga taraya kifayadiisi oo la sheegi kara ma jiro wa la taaban kara ogama tarayo macnaa boqolkiiba wuxuu helayaa labaatan boqolkiiba soddon boqolkiiba afartan wax noocaas laakiin kan miskiinka ah wuxuu heli karaa waxoogaa xoolo ahoo kifaayadiisii qadar fiican dabooli kara laakiin aan ku ilayn aan ku filayn boqolkiiba wuxuu heli karaa lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan adoo boqolkiiba boqol ma helay waaya kaa weeye haddaba kasab xalaalahana wuu heli karaa oo ku xoogsado laakiin kuma fillo xaajadiisii sida cuntadiisii iyo iyo radbixiisii wixii la midkaa iyo biilkii reerkiisi waayahay hadduu toban u baahdo toddoba ama sideed buu helaya tusaalahaan waayahay ama nisaab ha ama yuusan qofku waxaa laga yaabaa asagoo nisaab sakadu ku waajibta leh haddana in hee sakadii uu qaato sababtoo ah dee nisaabkan sakada uu haysto kuma filla baahidiisi afartan neef oo adhigu haystaa laakiin baahidiisa ka badan oo waa nin oo dee leh oo baahidiisu aad u badanta neefkii adhig ahaana sanadkii u ka bixin waa fahan soo maaha waa la siin dad badanoo noocaasa jira waaya imaam alhazali fi kitab axya wuxuu hi miskiinku waa qofka dakhligiisu ka yar yahay kharashkiisa macnaa kharash ka baxaya ayaa ka badan dakhligiisa iskuma dheli tiro dakhligiisa iyo kharashkiisa waxaa laga yaabaa buu yihi qofku inuu kun diinaar heli karo haddana miskiinuu yahay waxaa laga yaabaa inuu haysto faas iyo xadhig isla markaan uu haniya wax xoolaha faas iyo xadhig buu haystaa faaskiyo xadhigga muxuu ku samaynaya xaabuu ku soo goranaya buuhi xaabuu ku soo guranayaa xaabadaas ayuu iibinayaa dabeetana intaasaba cuntadiisii qadadiisii cashadiisii ku filan wax kale baahan maayo marka qofka had iyo jeer loo eegaya xaalkiisa iyo baahidiisa iyo waxyaa badan la tixgelinaya marka miskiinka iyo faqiirka waxaa roon miskiinka ka roon waxaana taa tusinaya qowlka ilahi u ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina waa ku xoogsan jireen haddana ilahi wuxuu ku tilmaamay masaakiin yihiin dadka askale doontaas midda kale nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray ilahay inuu miskiin asagoo u nooleeyo allahuma axyinii miskiinan waamitnii miskiinan xadiidkii tirmidi wariyey waayahay haddana isla markaa nabig alay slam ilah uu ka magan geli jiray fakriga marka waxay tusinaysaa nabig alay slam inuu miskiin ahaa laakiin uusan faqiir ahayn waaya faqiirkii miskiinka inay kala duwan yihiin oo miskiinku dhaamo ayaad garanaysaa qofka asagoo miskiin ah wuxuu yeelan karaa alaab guriga u taalla miskiinnimadu u diidi mayso dharka uu xidhanayo iyo kutub hadduu haysto oo faqiihu yahay kutubta u baahan yahay waxaaso dhan miskiinimada isdiidi mayso wlmiskiinu miskiinkii man qof qadara awoodi kara calaa maalin xoolo aw kasbin ama xoogsi maalkaa ama kasabkaasoo yaqacu ka dhacaya mowqican meel min kifaayatihi kifaayadiisii wixii ku filaa walaa yakfiihi laakiin aan ku wada filayn yacnii xoolahanuu haysto kuma filo laakiin kifaayadiisi meel fiican ama qadar fiican ayay ka daboolayaan walcaamilu qofkii shaqaalaha ee sekada ka shaqaynayey haddaan kuu tilmaamo saacinkii soo ururinaya weeye xoolihii sekada wa kaatibun ka raaligii qorayo weeye wa qaasimun qaybiyihii weeye wa xaashirun kulmiyihii weeye xaashirkaasoo yajmacu kulminaya dawi lamwaali kuwii xoolaha saaxiibka ahaa lalqaadi garsoorihiisa maya oo asaguo shaqaalihii ma soo gelayo walwaalii duqii magaalada ama gobnatoorihii asna soo geli maayo silfigan waa silfigii saddexaad waa alcaamiliina calayha kuwa ilaahay ku tilmaamay caamilkaa haddaba asagu waa asnaaf kala duwanoo hal noocun ma aha laakiin kaa horeeya u muhiimsan waa kii sekada soo ururinayay waxaa soo raaca kii qorayey ee qorayay dadkii sekada waxa weeye ku waajibtay iyo xoolihii dee ku waajibtay dadkii sekada bixiyana qorayey ee waxaasoo dhan diiwaan gelinayay iyo dadka mustaxiqiinta ahee la siinayo sekada waxaasoo dhan diiwaan gelinayay kaasaa kaatib ah qaasimna waa kii qaybinayay waxaa la mid ah qaasimka kii xisaabiyaha ahaa iyo askarigii waashmaanka ahaa iyo waxaso dhan ba soo gelayeen xaashirkii waa laba nooc mid buu mualifka noo sheegay waxa wey kan xoolihii dadkii iska lahaa soo ururinayay dawil amwaal waa kuwii xoolaha iska lahaa akhniyadii ayuu soo ururinaya iyo mid dadkii masaakiinta ahaa ama asnaaftii dee sekada mustaxiqiinteeda ahaa soo kulminaya labada waa caamiliin intaaso dhan waa caamilin aan soo tilmaanay laakiin waxaan soo gelayn buu yidhi qaadigii garsooraha ahaa iyo waaligii iqliimka ama gobolka xukumayay hadday ayagu ay xoolihii soo ururiyaan ay ka shaqeeyaan ay sakadii qaybiyaan ayagoo caamilin calayha ma soo gelayaan maxaa yeelay ayaga risqigoodu waxa weeye haddaysan tadawuc ku shaqaynin khumusulkhumus mushaar bay ku leeyihiin sahmigii masaalixda ayay ku leeyihiin marka camalkooda waa camal caam oo lagu leeyahay mar kasta ee maha camal arrintan uu ku kooban waayahay waxaa yidhi sayd cumar radi allahu tacaala canhu ayaa caano cabbay dabeetana caanihiiba cajabiyey dabeetana waxaa loo sheegay caanahan in laga soo lisay geelii ee sekada dabeetana fartiisiibu afka geliyo iska soo mantajiyey xadiidka bayhaqi baa wariyey biisnaadin saxiix waalcaamilu shaqaalihii waxaa weeyaan buu ihi saacin kii sekada soo uruurinayay wakaatibun kii qorayey qaasimun qaybiyihii waxaashirun kii kulminayey xaashirkaasoo yajmacu kulminaya dawi lamwaali kuwii xoolaha u saaxiibka ahaa lalqaadi qaadigiisa maya walwaaliya duqii magaalada ama gobonatoorihina maya kuwa ayagu ma soo gelayaan alcaamiliina calayha wlmu'allafatu kuwii lasoo dumayey ama lasoo dhoweynayey man qof weeye aslama islaamay walxaal niyatu niyadiisu daciifatan ay liidato niyadiisii xagga islaamka aw amase lahu u sharafun sharaf yutawaqacu islamarkaana la filayo biicdaa'ihi in laga siiyo zakadii islaamu hayri heyrkii inay ku soo islaamaan walmadhab muctamad waxaa weeye annahum ayagu kuwaa mu'allafada ah yucطowna in laga siinayo min azakaati sakadii in laga siinayo waayahay sinfigan waa kii afraad waa almu'allafatu quluubuhum mu'allafadaas jamcu mu'allaf weeyaano waa dadkii qulubtooda lagu soo dhaweynayay islaamka ee islaamka waxa wey loo soo dumayay marka laba sinfi uu mualifku inooga sheegay sinfiga koobaad waxa weyaan buu ihi qof soo islaamay gaal soo islaamay oo niyadiisu xagga diinta ku xoog badnayn iimaankiisu xoogaa daciif yahay marka wuxuu u bahan yah xoogaa in yaroo xoola laga siiya sakadii si uu islaamka u jeclaado oo dee qalbigiisii iimaanka ugu xoogaysto nabigana alayh slam uu samayn jiray arrinkaas sifiga labaad waxa weeye waa nin tolkii sharaf ku waa ogaas ama suldaan haddii sekadii wax laga siiyo la rajaynayo inay dad asagoo kale ah inay tolkiisa ka soo islaamaan ama tolkiisaba ay soo raacaan oo soo islaamaan baa la rajaynaya kaana waa la siinaya markuu mualifku yidhi man aslama waxaa kaa baxay mu'alafat اlkufaar gaal aan weli soo islaamin oo la rajaynaya haddii xoogaa la siiyo sekadii laga siiyo inuu soo islaamo la siinaya maya lama siinayo kaas waayahay iyo gaal sharkiisa laga cabsanayo kuwaa sekada qaطcan lama siinayo lilijmac ijmac baa la soo naqliyey inkastoo madhabka maalikiyada iyo xanaabiladu elihin waa la siin karaa sidaa darteed ijmaacani ma sugno ijmaacani ma sugno waayahay maxaa yeele ilahay subxana wa tacala diinta uu ciseeyey midda kale nabig wuxu uhi alayh slam markuu sekada tilmaamayey sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim sekada muslimiintana waa laga qaadaa muslimiintana waa lagu celiyaa marka gaal seke waxa kuma leh waaya laba sinfi oo kale oo mualafatu quluubuhum baa jiro mualifku ka tegey oo ayagana sekadii wax laga siinayo sinfigaa saddexaad wuxuu noqonayaa haddaba nin awood leh oo gaalada yacni jaar la ah yani xuduudda gaaladu degan yahay uuna soo islaamay haddii zekada wax laga siiyana gaaladu la dagaalamaya marka kaana waa la siinaya waa la taageeraya waayahay sinfiga afraadna waxaa weeye qolo sekada maanicin oo sekada diidday ayuu la dagaalamayaa haddii sekadii wax laga siiyo marka sekadii labadaaba waa laga siinaya waaya wuxuu i wmualafatu kuwii lagu soo dhaweynaya islaamka man qof weeye aslama islaami walaal niyatu niyadiisu daciifatun ay daciif tahay oo mase lahu sharaf ay u sugnaatay la filayo bictaahi bisababi ictaahi siintiisa la siinayo zakada islaamu hayrihi heyrkii inuu kusoo islaama la filaya walmadhabu muctamad waxaa weeye annahum mualafadii yuctowna laga siinayo min azakaati zakadii laga siinayo maxaa ilahi subxana wa tacala baa asnaaftii sideed ku daro walmualafatu quluubuhum buu yidhi midka labadan sinfi haddaan zekada laga siin lahayn aayadda macno kalan ku xambaara ma jirteen laakiin qowlka labaad ba wuxuu leeyahay madhab ka soo horjeeda sekadii laga siin maayo waxba maxaa ilahi subxana watacala diintii u ciseeyey in dadka in xoolo lagu soo dumo ilahi uu ka kaafiyey marka khilaaf baa ku jiro qowlkan labaad wuxuu leeyahay aayaddu waxay ka hadlaysay un xilligaa islaamku uu bilowga ahaa hadda laakiin waa laga maarnay laakiin sida muctamadka aayaddu waa waa muxkamo wax nasakhay ma jiro wariqaabu qoorihii almukaatabuuna waa kuwii la kitaabeeyey sifigana waa kii hanaad kii shanaad wey waa ariqaab waa qoorihii la xoraynayey qoorahaas addoon la xoraynayo ma ahee waa mukaatabkii la kitaabeeyey kitaaba saxiixa oo sayidkiisu ku kitaabeeyey xoolaha haddaad ii keento xorbaata markaasna inta uu iskaga bixinayo xoolaha lagu kitaabiyey ayaa la siinaya waa hadduuna awoodi karin uu iska bixiyo lakiin hadduu uu awoodi karin uu iska bixiyo la siin maayo markaa wariqaabu qoorihii almukaatabuuna addoommigii la kitaabeeyey weeye waalkhaarimu kii deemaysnaa in istadaana haddii uu u soo daynsado linafsihi naftiisa fii hayri macsiyatin waxaan macsiyo ahayn iyo dembi aan ahayn ucطiya laga siinayaa qultu qaala shaykhu wuxuu yidhi alaصaxu muctamad waxaa weeye yucطaa in la siinayo kaa haarimka ah idaa taaba haddii uu toobad keeno kii macsiye u deensada weeyaane wallaahu aclam wاladharu muctamad waxaa weeye ishtiraadu xaajatihi baahidiisa in la shardinayo duuna xuluuli deyni deyntu inay xaal tahay lamase shardinayo qultu waxaan idhi alaصaxu muctamad waxaa weeye ishtiraadu xuluulihi deyntiisu inay xaal tahay in la shardinayo wاllahu aclam amase istadaana u daynsaday liislaaxi daati اlbayni si uu dadka u kala dhexdhexaadiyo ucطiya kaana waa la siinayaa maca alhinaa hodantinimo maceed wa qiila waxaa la yidhi in kaana haniyan hadduu hani ku yahay uu hodan ku yahay binaqdin kaash lacag kaash falaa la siin maayo sinfigan waa sinfigii lixaad waa madiinkii qofkii deymaysnaa weeye waa qof dayn lagu leeyahay kaasaa saddex qaybood u qaybsamaya mid dayn lagu yeeshay dayntaasna naftiisa usoo daynsaday ka labaadna waxaa weeye qof u soo daynsaday litaskiini fitna si uu fitna u damiyo u baktiyo waa islaax daatilbaynkii uu maalif dib ka sheegi doono sifiga saddexaadna waa qof ay dayni soo raacday fitna xasilinteedna inuu usoo raacine siyaabo kale ay u soo raacday sida damaankii wax la midka ah haddaba sifiga koobaad ayuu mualifku inoo tilmaamaya ka labaad wuxuu idhi qofka khaarimka ah hadduu naftiisa u soo daynsado shay oo shaygaana uusan macsi ahayn maalan daacog usoo daynsaday sida xaj oo kale ayuu wax usoo daynsaday ama wax mubaax usoo daynsaday sida cuntadii cabitaankii labiskii iyo wixii la midka ahaa zakadii waxbaa laga siinayaa waaya waxaa la mid ah qofkii dayn lagu yeeshay isagoon khiyaar aan lahayn sida qofkii wax itlaafiye oo kale gacantiisii waxbaa ku baaba'ay gaari u waday ayaa shil galay ama alaabbaa ku jajabtay gacantiisi talaf baa ku yimid xoole uu gacanta ku hayay dabeetana xoolihii buu ku qaamoobay waa la siinayaa asna haddaba qofka macsi u soo daynsaday ma la siinaya lama siinayo lama siinayo sida qof khamri usoo daynsada oo kale iyo waxa weeye xaaraan xoolo xaaraana sigaarkii iyo qaadkii wixii la midka balaayadaas ayuu xoolo ku bixiyey uu soo amaahday qaankaa laga bixin maayo saasuu yidhi laakiin imaam nawowi waa ka daba tego wuxuu yidhi alaصaxu yucطaa idaa taaba hadduu toobad keeno macaasidii ka toobad keeno dayntiina loo haysto waa laga bixinayaa nin baa qayidi qaad cuni jiray dayn badan baa lagu yeeshay qaadkii iyo sigaarkii wixii uu ku qaamoobay ayuu ka toobad keenay waa la siinayaa zakada waxbaa laga siinaya maxaa toobadii ayaa jaraysa xukunkii wixii ka horreeyey marka qofkani waxaa weeye hadda waa qof hagaagsan marka dayntii laga bixiyo qofka haarimka ah ee naftiisa u daynsaday waxaa shardi ah in uusan daynta iska bixin karin oo baahi ah ay waa inuusan daynta iska bixin karin waaya hadduu heli karo wuxuu daynta iskaga bixiyo la siin maayo haddaba laakiin ma shardi baa laga bixinayo inay tahay dayn deg deg ah oo iminka laga doonayo maya shardi ma aha duuna xuluuli dayn inay yani eh, xaal tahay lama shardinayo oo laba qowl baa ku jira qowl saasuu leeyahay qowlka kale ee masalada ku jiran wuxuu leeyahay alaصaxu ishtiraadu xuluulihi qowlkaasaana muctamad ah inay xaaltahay degdeg tahay diintu inay shardi tahay haddaysa diinta hadda laga rabin waxa wey imika lama siinayo maxaa la bahay hadda ma jirto markay diintu xaalowda ha la gaadho markaa unbaa la siin doonaa muddadeeda ha la gaadho diintaas madalaysan waaya nooca labaad ee khaalimka waxa weeye qof ku qaamoobay liislaaxi daati اlbeyn dad ishayso qoorta iskula jira ayuu kala dhexdhexaadinayey oo heshiisiinayey dabeetna sidaas ayuu qaan ku qaaday tusaale ahaan eh, laba qof ayay fidno dhex mari gaadhay ama laba qabiil oo waxay ku murmeen tusaale ahaan qof qatiiloo la dilay ayay qoladani ku sheegteen qoladaa kale waxay dhn idinkaa naga dilay qoladii kalena waxay dhn maana idinka dilin marka magtina sii idin siin mayno ayay xaalad taagantay in laisdagaalo oo dagaal u meesha ka qarxo ayay taaganta dabeetna nin baa ka kacay meeshii wuxuu idhi war magtii anigaa qaata ee xabadda joojiya oo hasdagaalina oo heshiiya marka ninkaa dar ilaahay ayuu fidnadaas u damiyey oo bakhtiyey kaana sakadii waxaa laga siinayaa oo macalhinaa weliba la siinayaa asaga oo hodan ah oo xataa iska bixin kara magtaas waa la siinaya maxaa yeelay qofkan dee makruumuu sameeyey iyo wanaag iyo ixsaan buu sameeyey haddii maanta la caawin waayana dee hadhow mar dambe qaadi mahayo ma kale waa fahamta soo maa ixsaan buu samey dad buu kale muslimiin buu heshiisiinayay marka waa in la caawiyaa wuu mutaa qiil baa wuxuu le maya hadduu hani yahay oo lacagu haysto waxa wey markaa la siin mahayo maxaa yeelay inuu qaankii iskaga bixiyo lacagtaas mashaqo kuma jirto laakiin sida saxiixa ah waa laga bixinayaa sababto ilahay wuu iska ilaaqay wuxu uhi walkhaarimiina ilahay wuu ilaaqay qayd muun u xidhay wuxuu idhi walaarimu kii deymaysnaa in istadaana hadduu u daynsaday linafsihi naftiisa fii hayri macsiyatin waxaan macsiyo ahayn uciya waa la siinayaa qultu waxaan idhi alasaxu sida muctamadka ah yucطaa waa la siinayaa qofkii deymaysnaa idaa taaba hadduu toobad keeno waa kii macaasida u isticmaalay dayntii hadduu toobad keeno waa la siinaya sida muctamadka ah wallahu aclam waladharu muctamad waxaa weeye ishtiraadu xaajatihi kaa mustadiinkay wax daynsaday baahidiisu inay shardi tahay una awoodi kari dayntu inuu iska bixiyo duuna xuluuli dayni dayntu inay xaal tahay oo degdeg tahay se shardi ma aha qultu waxaan idhi alasaxu muctamad waxaa weeye ishtiraadu xuluulihi dayntiisu inay xaal tahay oo degdeg tahay inay shardi tahay wallaahu aclam aw amase istadaana wuxuuba u daynsaday liislaaxi daati lbayni dadka inuu heshiisiyo o dhexdhexaadiyo uctigaasna waa la siinaya maca alhinaa asagoo hodan ahoo yani nin waxa wey maalqabeena ayaaba la siinayaa wixii deeqaankii uu qaaday wa qiila waxaa la yidhi maye in kaana haniyan hadii uu hani ku yahay binaqdin kaash falaa la siin maayo wa sabiilullaahi ilaahay sabiilkiisa ama jidkiisa korahaye ehelkiisu waxaa weeye husaatun kuwa duulaan ah oo gaaladii ku duulaya laa faya lahum wax fay-an aan lahayn fa kuwa waa la maca alhinaa hodantinimo maceed sinfigan waa sinfigii toddobaad ee mustaxiqiintii sekada ka mid ah asnaaftii sideedda ahaa waa sabiilullaahi sabiilullaahi waxa weeye waa mudaaf waa mudaaf ilayhi mudaafkiisi la xadfo ahlu sabiilillahi baa looga jeedaa marka waxaa laga wadaa halkan waa huzaad ahlu sabiililahi marka lagu leeyahay waa dadkii ilaahay jidkiisa ku baxay weeye ee duulaanka ahaa kuwa wey kuwaasaa lagu fasiray waxa sabiilka huzaada lagu fasirana culamadu waxay dhaheen maxaa yeele qur'aanka markii fii sabiili اllahi la isticmaalayo waxaa u badan jihaadka in loo isticmaalo saasaa curfi iyo sharcan ba ku badan meelo badanna qur-aanka ilahi uu ku tilmaamay yuqaatiluuna fii sabiili اllahi marka aayadda iطlaaqeeda sidaasaa lagu xambaaray waa yahay huzaad oo dhan ma aha haddaba waa huzaaddii fayga aan lahayn waa huzaaddii mutadawiciinta ahaa ee diiwaankii mutaziqada aan ku jirin waa kuwa aan mushahar ku lahayn dowladda waxaan soo tilmaannay markaan fayga ka hadlaynay in mujaahidiintu ay laba nooc yihiin qaar waxaa weeye murtasiqo ah iyo qaar mutadawiciin ah murtasiqada waa kuwa mushahar ka qaata dowladda kuwa waxaa laga siinayaa mushaharkooda fayga sekada waxba kuma leh mutadawiciintuna waa kuwaan dowladda mushahar ku lahayn waxa weeye waxaa laga siinayaa sekada mutadawiciintana haddaba waa dad iska shaqaysta oo iska xamaasha oo xirfadlayaal ah, asxaabu sanaaci walxiraf mid dawaarle ah mid waxa weeye tumaal ah mid waxa weeye eh, najaar ah mid xadaad ah waa dad farsamo yaqaan oo farsamooyinkooda ka shaqaysta markii xilliga jihaadka la gaadho ayuun bay u darbanayaan oo ka faa'iidaysanayaan jaaniskaas marka kuwaana sekada laga siinaya sekada laga siinaya licumuumi alaaya jihaadkii baa lagu caawinaya waayahay laakiin mujaahidiinta rasmiga ah ee diiwaan gashan kuwaa laga siin mahayo sekada eh, ee fayga laga siinaya mushaar bay leeyihiin haddii xataa fay uusan jirin muslimiinta laga rabaa inay caawiyaan ibnu cabaas radi allahu tacala canhuma waxaa laga wariy inuu yidhi kaana ahlu lfay cala cahdi rasuli lah sl slm bimaczalin can ahli sadaqaat wa ahlu sadaqaat bimaczalin can ahli lfay ahlu faygu wakhtiga nabiga calayhi salatu wasalaam way ka fogaayeen ahlu sadaqaadka oo yani waxaa weeye ahlu fayga iyo ahlu sadaqaadku way kala duwayen dadka sekada qaata iyo dadka fayga qaata dadka sadaqada qaata ama sekada qaatana way ka duwanaayeen dadka fayga qaata marka la isku khaldi mahayo labadaas sinfi wa sabiilullaahi ilaahay jidkiisa dadkeeduna waxaa weeye ilaahay jidkiisu tacaala korahaye dadkiisu waxaa weeye husaatun kuwa duulaan oo duulaya husaataasoo laa faya lahum wax faya uuna u sugnaanin fa waa la siinayaa maca alghina hodantinimo maceed wabnu sabiili jidka inankiisa waa qofkii waxaa weeye socotada ahaa laba mid weeye munshiu safarin mid safar curinaya bilaabaya aw amase mujtaazun mid safar ku jiro oo goynaya oo macnaha safari ku dhex jira wa sharduhu shardigiisuna waxaa weeye kaa ibnu sabiilka ah alxaajatu baahi weeye wa cadamu lmacsiyati macsi inuusan ku jirin weeye oo macasi uusan u safraynin wa shardu aakhiri zakaati waayahay sinfigan waa sinfigii sideedaad waa ibnu sabiilkii ibnu sabiilka asabiil horta waa ariiqii ibni baa la yidhi waa inankii jidkaa la marka waa iska kinaaya waxaa looga jeedaa qofkii socotada ahaa ayuun baa looga jeedaa marka laba mid weeye kaa socotada ah mid safar hadda bilaabayoo raba waddankaa zakada laga bixinayo inuu ka safro oo waddan kale uu safro waaya ama waddankaa sakada laga bixinayo deegaan ha ku ahaado amaba qof markaa waddanka xoogaa yar joogay oo muqiim ku ahaa ha ahaado waay oo beledkiisu yuusan ahaanin waa isku midun kaasi waa mid ka labaadna waxa wey mujtaaz waa qof safar ku guda jiro oo oo waxaa wey sahayday ka go'day ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado marba hadduu safarka ku jiro waxaa wey sakadii asna waa la siinayaa waa yahay labadaaba sakadii waahee waa laga siinayaa shardigiisu waa maxay shardigiisu waxa weeye inuu baahi qabo oo uusan haysanin wuxuu ku safro hadduu haysto xooluhu ku safro la siin maayo waa yahay waxaa kaloo shardi ah safarkiisu inuusan macsi ahayn ama daacaha ha ahaado ama sida safarka xajka iyo ziyaarada cumrada ama ziyaaradii masjid nabowi calayhi salaatu wasalaam ama safar mubaaxaada sida safarka ganacsiga ama safar makruuhaada sida safarka qof keliguu safro almuhim safar mubaax ah waa inuu yahay ama safar daaco ha ahaado ama safar kale ha ahaado laakiin macaasi waa inuusan ahayn hadduu safar macsi yahay sekadii waxba kumale intuusan toobad keenin hadduu toobad keenin lakiin waa la siinaya waayahay wuxuu idhi wabnu sabiili qofkii socotada ahaa munshidu safarin qof safar curinaya wey safar bilaabaya aw mujtaazun ama mid waxa wey waddadii goynayo waxa weye socoto ahoo sahaydii ka go'day wa sharduhu shardigiisi waxa wey alxaajatu baahi wey wacadwa almacsiyati macsi inuusan u safraynin wa shardu aakhidi zakaati kii zakada qaadanaya shardigiisu waxa weeye min hadihi alasnaafi asnaaftan ka mid ah athamaaniyati ee alamlamnima weeye waanlaa yakuuna inuusan ahaanin haashimiyan haashimi mid loo nisbeeyo reer bani haashim wa inuusan ahaanin walaa mualibiyan reer bani mualibna wa inuusan ahaanin wakada waxaa la mid ah mawlaahum reer bani haashimi reer bani mualib addoonkay xoreeyeen filasaxi muctamad haddaan qabano halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa markuuinu ka soo dhammaaday sideeddii sinfi ee waxa weeye mustaxiqiintii zakada ahayd aayaddii qur-aanka lagu sheegay inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin ilaakhir aaya lagu sheegay wuxuu ku tilmaamayaa shuruuddii ee laga rabay dadka asnaafta ee sideedda ah ee sekada ay ku mutaysanayeen haddaba shuruudda laga rabo wuxuu inoo sheegay mualifku ilaa laba shardi baan dhihi karaa maxaa yeele shardiga koobaad waxa wey islaamnimo shardiga labaadna waa inuusan nabiga qaraabadiisa uusan ahayn shardiga koobaad waa inuu qofkii muslim yahay gaalkii sekada waxba kuma leh sakaatulfidriga waa la siin karaa laakiin sakaatulmaalka lama siin karo maxaa yeele xadiidkii baa tusanaya tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim waa yahay xadiidka aan soo tilmaannay ayaa tilmaamaya kaasi waa shardiga koobaad haddaba shardiga labaad waa inuusan reer beni haashimna ahayn reer beni mualibna uusan ahayn nabiga qaraabadiisa calayhi salaatu wasalaam addoon ay xoreeyeenna uusan ahayn taana waxaa daliil u ah xadiidkii nabigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam ina hadihi الsadaqaat laa taxilu limuxamadi walaa liaali muxamadi sakooyinkani oo ma xalaal ahaa nebi muxamed iyo aalkiisa qaraabadiisa toona xadiidka muslim baa wariyey xadiid kalena wuxuu ahaa laa uxilu lakum ahla اlbeyti min asadaqaati shayئa walaa ghusaalaة اlaydi ina lakum fii khumusi اkhumusi maa yakfiikum aw yugniikum idin xalaalin mahayo nebigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam sekada xaggeeda waxba idinka xalaalin mahayo iyo dadka wasakhdooda ay gacmahooda ay ka maydheen maxaa yeele sakadu waxa weeyaan qofkii baa lagu daahiranaya oo wasakhdii laga maydhaya dembigii waxaas idin xalaalin mahayo nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam khumusulkhumus waa faygii eh iyo haniimadiiba waxaad ku leedihiin wax idinku filan oo idinkaafinaya saasuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam marka culamadu waxay dhaheen xataa haddaysan khumusulkhumus aysan qaadanin baytulmaalkii uu maran yahay ama dad daalimiina ay haystaan baytulmaalkii muslimiinta oo waxa wey nabiga qaraabadiis waxbaan laga siinayn waxa wey waa ka xaaraan mar walba inay qaataan sadaqada maxaa xadiidkaasaa tusinaya qofkay xoreeyeen ee addoonka ay reer bani haashim ay lahaayeen ama reer bani mualib ay xoreeyeenna asna sakadii ma qaadanayo xadiidkii tirmidi baa u daliil ah mawla alqowmi minhum qowmka waxa weeye addoonkay xoreeyeen ayaga buu ka mid yahay marka xukumkii wuxuu qaadanaya reer bani haashim iyo reer bani mualib shuruudda waxa weeye sakada lagu mutaysanayo intaa keliya ma ahee waxaa lagu darayaa shardi kale oo mualifkuusan sheegin oo ah alxuriya xornimo addoonkii waxa weye sakada wax laga siin maayo waxaan ahayn mukaatabka mukaatabka mooyaane addoonkale la siin maayo sidoo kale qofku waa inuu joogo waddanka sekada laga bixinayo hadduu waddan kale joogo sekadii loo rari maayo halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah waslm calaa nabiyina mxamed walxamdu lilahi rabb اlcaalamiin